لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط التاسع والستون والخمسون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويبدأ هذا الشريط من أثناء xadiiث ألف وأربعمية وعشرة xadiidkaa dhexdiisuu ka bilaabmaya xadiidkuna wuxuu ahaa qofkii maalin dhahaa laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir boqol goor dhaha waxau la mid noqonaysaa boqol toban qof oo xoreeyey boqol xasanana waa loo qoraa boqol sayi-ana waa laga ridaa wa kaanat lahu waxayna u ahaanaysaa xirzan min ashayطaani yowmahu dalika xataa yumsi maalintaasoo dhanna shayطaan xirsi xir buu uga ahaanaya ilaa uu gobolka uga dhaco walam yaأti axadun qofna lama yimaado biafضala mima jaءa bihi wuxuu la yimid wax ka fadli badan lama yimaado ilaa rajulun qof mooyaane camila akara minhu sameeya in ka badan intaa uu isagu boqol ka dhahay laba boqol boqol iyo toban boqol qofkaa unbaa ka fadli badnaan karaya qof kale oo ka fadli badnaan karayaana ma jiro mid kale oo ka macaanasanna waaba inoo iman doona oo intaa ka yar yani wa qaala wuxuuna yidhi man qaala subxaana allahi wabixamdihi fii yowmi mi'ata mara kanaa ka gaabane boqol goor subxaana allahi wabixamdihi qofkii dhaha subxaana allahi wabixamdihi subxana allahi wabixamdihi subxana allahi wabixamdihi hal daqiiqa inuu boqol ku dhihi kari lahaa baa laga yaabaaye xutad canhu khaطaayaahu dembiyaalkiisa waa laga tuuraa wain kaanat midla zabadi اlbaxr walow haba ahaato badda aburkeeda oo kale ha ahaato badda xumbadeeda oo kale haba ahaato ha fara badnaatee waxa weeye dembigiisoo dhan baa laga tuuraya وعn أbي أyوب الأنصاaري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شhريكa لh lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir cashra maraatin toban goor qofka dhaha kaana kaman actaqa arbacata min waladi ismaaciil arbacata anfusin min waladi ismaaciil wuxuu noqonayaa qof xoreeye oo kale afar qof oo duriyadii nebi ismaaciila calayhi salaatu wasalaam muttafaqun caleyh marka banu ismaaciilna fadli gaara ayay ka leeyihiin muslimiinta intooda kale <coughs> oo xoreyntooda marka way ka ajri badan tahay xoreynta addoommada kale kan iyo kii kalena marka way isku dhodhow yihiin oo kolkii qofkii toban yidhaahaayu muxuu ahaay toban goor ka yidhaahaayu afar qof xoreeyey oo kale u noqdo meequu noqonayaa qofkii xoreeyey ee qofkii boqol goor ka yidhina meequu noqonaya afartan oo afartan buu noqonayaa waa kii horese marka wuxuu ahaa ha toban toban bay noqonaysa marka kana ka badan waase haddii ay marka xisaabtu sidaa ay ku soconayso laakiin haddii ay xisaabtu cagsi ku soconayso oo markuu yaraadana ajrigu u badanaya markuu batana ajrigu uu yaraanayo sii soomka oo kale soomka sunnaha oo kale Ehm, waxaa weeyaan waxay mxuu ahaye ehm, xaaladdu marka sidaa ma noqon karayso allaase og muttafaqun caleyh marka labadan xadiid midna wuxuu sheegay qofkii toban goor ka yidhaahay inuu afar qof ula mid noqonayso midna wuxuu sheegay qofkii boqol goor ka yidha ehm, boqol goor ka yidhaahaa inay ula mid noqonayso boqol qof toban qof ay ula mid noqonayso و وعن أbي dr رضي الله عنه qاaل qاla lii rasuul الlah صل ل sلم rasuulka allah wuxuu yidhi alaa أخbiruka بأxab الكalaami ilى الlah miyaanan kaaga warramaynin erayada ku alla ugu jecel yahay hadallada hadalku alla ugu jecel yahay miyaanan kuu sheegayn hadalku alla hadallada lagu hadlo ugu jecel yahay yaa ogaan kara oon rasuulka alla ahan salى الlahu عalيه وaلي وسلم walaa yuنabi'uka mثlu khabiir marka rasuulka alle waxay ku soo degaya alla uu u sheegay inuu erayada noocaasa ugu jecel yahay yaa wuxuu leeyahay abu abudari yowma kuu sheega marka abu abudari hadduu sheegay innagana waa inoo sheega abu abudari welilan waa inoo soo tobiyo o inoo soo wariyey marka ogaada qof walowba qof walowba ogow bal allah erayada uu jecel yahay si aad u badsato ina axaba alkalaami ila allahi subxaana allahi wabixamdihi erayada alle wuxuu ugu jecel yahay subxaana allahi wabixamdihi rawaahu muslim yaridoodana malka bal fiiri ma dheera subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi oo kelihii inay miisaanka buuxisano waa kan soo maray subxaana allahi iyo alxamdu lilaahina inay hal mar kolkii la yidhaaho bayna الsamaaءi wاlardi ay buuxiyaan baan soo maray marka subxaana اllahi wabxamdihi subxana اllahi wabxamdihi subxana اllahi wabxamdihi qofkii yidhaahaayo maalintii malyuun goorna waa ka dhihi karaa وعn أbي mالك الأشعري رضي الله عنه qال qال رsuل اه صلى اه عليه وسلم الطهور شhطر الإيمان طهر qaadashadu waa iimaanka nuski والحamdu للahi تملأ الميزان وسubحaan الlahi والحamdu للahi تملأani أو تملأ ma byn السماءi والأرض rawaahu mslim waana soo hormaray laba goor oo y ma bayna الsamaawaati والأrض waana soo hormaray xadiidkan kada oo laba goor buu soo hormaray oo ألف واحد وثaلاaثين iyo hamsa وacishriin oo isagoo intaa ka dheer midka ugu horeeya ugu dheera wa can sacd bni abi waqaasi radi allahu canhu qaal jaءa acraabiyun ilىa rasuuli اllahi salى اllahu alيyه wali wslam nin reer baadiya u yimid rasuulka alla salى اllahu alيyه wali wasalam oo faqaala callimnii kalaaman aquuluhu ibar ere aan dhaho qofkaasu ibar ere aan dhaho markuu leeyahay wuxuu ku hadlo oo isaga la noqoto inuu alle ku ammaanayo oo alla ammaanada ku fiican tahay wuu iska heli kari lahaa laakiin wuxuu og yahay marnaba inaanay aqoontiisa iyo garaadkiisu ayna gaari karaynin rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam oo rasuulka alla xaqiiqada uu yaqaano isagoona aqoon karaynin saasuu marka u su-aalayaayo eray aan idhaaho alle ugu dikriyo alle ku ammaano alle ugu dhawaado janno ku galo ii sheeg buu ka dhigan yahay qaala markaas noocaasoo kalena waa hadda ka hor baynu soo marray abubakr sidiiq oo ku yidhi yaa rasuul allah muxua ii sheeg waxaan salaada ku dhex idhaahiyo waxaan idhaaho kolkaan eh, muxuaha eh, aroortii iyo galabtii aan dhahay iyo rag kaloo iyaguna sidaasoo kale dhahaya iyo axabu alacmaali ila muxuu yahay iyo maxaan janno ku galaa iyo su-aalaha nooca ay su-aalayeen bal hirsada qaala markaasuu yidhi qul waxaad dhahdaa laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah wallahu akbar walxamdu lilahi kaiira wsubxaana allahi rabbi alcaalamiin walaa xawla walaa quwata illa billahi alcaziizi alxakiim sidaa dhee dhahay qaala markaasu wuxuu dhahay ninkii fahaa-ulaa'i lirabbii famaa lii kuwaa rabbigay baa iskale anna maxaan leeyahay yani wax aan alla ku baryado uu leeyahy kuwan waa alla ammaane anna maxaan alla ku baryadaa qaala qul allahuma اغfir lii وarxamnii وhdinii وارزqnii rawahu mslim وعan hawbana radي allahu canhu hawban bni bujdud mawlى rasuuli الlahi salى الlaه عalيه alي وsلم radia allahu canhu qaala kana rasul lah sal ly slm rsulka alle waxaan jiray ida insarafa min salaatin min salaatihi salaaddiisa markuu ka gadoomay oo ka baxo istagfara halaaan saddex goor buu istigfaarsan jiray wa qaala wuxuuna dhihi jiray allahuma anta asalaamu wa minka asalaam tabaarakta ya da aljalaali walikraam saasuu dhihi jiray qiila liwsaaci awsaaci abu camr cabdiraxmaan ibni camrin alawsaaci nisba ila alawsaac waa xay xaafad oo kamida ah xaafada magaalada bayruud ka ah oo miduu hadda ku aasan yahay weeyaane ayaa la weydiiyo waxaa la yidhi wa axadu ruwaati alxadiid xadiidkankeeda ragga weriibuu ka yahay markuu weriiba waxaa la yidhi kayfa alistiqfaar istiqfaarkaas waa sidee see loo istiqfaarsanaya qaala markaasuu yihi taquulu astaqfir allah astaqfir allah dhehadhaysaa saddex gordhahaysaa ayb rawaahu muslim waxaanu ku iman doonaa alf wa tamanumiya sita و sabciinna waa ku iman doonaa mar laba marka dikrigankadu waxaa weeyaan adkaarta mudlaqada ama ahee waa adkaar adkaar salawaat adkaar alati tuqaalu dubura salawaat وعn الmغيرaةi بni شhucba kana waa sida oo kale weeyaane radيa allahu canhu ana rasuula اllahi salى اlه alيه waslm kaana ida faraqa min الصalaati waslm waslm kolkuu salaada ka baxe uu salaamo naqsado waxaan taa ugu celcelinaya wasallamtaas a'immada qaarkood oo iyagu sheegay adkaartantada la sheegaya ee salaadaha dabadooda la leeyahay inay yihiin intaaba salaada laga bixin ibnu taymiya ka mida ah raggaasoo muxuuaas adkaarta la sheegayaayo salaadaha dabadooda la la leeyahay waa kolkii la dhammeeyo taxiyaadkii iyo la dhammeeyo weli aan laga bixinee aakhirkii ay joogta saasuu dhahaya marka xadiidkankadu wuxuu caddeeyey inuu bacda salaam ee u ahaa qaala markaasuu haddana wuxuu dhihi jiray laa ilaha illa allah waxdahu la shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljad saasuu dhihi jiray muttafaqun caleyh allahuma laa maanica lima acطayt alla wax celin kara waxaad bixisay ma jiro walaa mucطiya lima manact waxaad muxuu ahay ceshatay ood manciday wax bixin karaana ma jiro walaa yanfacu da ljaddi ninka qofkii ayaanka lahaa ee maalqabeennimada lahaa minka xaggaaga ugama tarayo waxba aljaddu marka jadkaasu saddex maaniya buu leeyahay oo dadaalka iyo nashaadka waa la markaas macnuhu wuxuu noqonayaa qofkii dadaal inkastoo dadaalo oo aqoon iyo waxa uu leeyahay nashaad iyo hayo xaggaaga waxba taas ugama tarayso haddii aadan adigu waxaadan u qadarin ma keensan karo dadaalkiisa iyo xirfadiisa kuma keensan karo jedka midka wowgaana waa la yidhaaha yani marka qofkii habtirkiisa iyo dhalashadiisa iyo reer hebel iyo uu yahay iyo xaggaaga waxba ugama tarayso wax qiima ugama fadhido maalqabeenimadana waa la yidhaha xadiga iyo nasiibkana waa la yidhaha intaasoo dhan waa u marka yani macnihiisa waxaa weeyaan waxaasoo dhan oo agtaada waxba ugama tari karo qofkaad adigu wax siisa unbaa u heli kara muttafaqun calayhi isna wuxuu ku iman doonaa alif wa وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول dubura kuli salaatin salaad walbaba gaadaasheed wuxuu ku dhihi jiray xiina sallam isna waa kii muqira sidiis oo kale markuu salaamo naqsada u dhihi jiray laa ilaha illa اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulk walahu alxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila billah laa ilaha illa اllah walaa nacbudu ila إiyah lahu الnicmaة wاlfadl walahu الhanaaء الxasan laa ilaha ila اllahu ma jiro kula caabudaa walaa nacbudu ilaa iyaahu isaga waxaan hayna ma caabudayno lahu nicma nicma isagaa iskale walahu lfadl deeqna isagaa leh walahu hanaa alxasan ammaan wanaagsanna isagaa leh laa ilaha illa allahu mukhlisiina lahu diina walow kariha alkaafiruun kula caabudaa ma jiro isaga oo iska leh cibaadada oo dhan iska leh walow kariha alkaafiruun walow gaaladu haba necbaysteene oo aaba yeeli mayna waxaani weeyaan oo asnaamtooda iyo waxaas yaaba u necmaysan in alle keliya un baa la caabudayo kolka la yidhaahee waaxoodaas waxba kuma fadhiyo qaala ibnu zubayri radia allahu canhuma cabdullahi ibnu zubayr baa marka wuxuu dhihi jiray intii hore waxayd marka isagaa sidaa ku dikrihi jiray wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yuhallilu bihinna dubura kulli salaatin maktuuba rasuulka alla sala allau alay slam wuu ku dhawaaqi jiray salaad kasta oo farad aba gadaasheeda rawahu muslim salaad kastoo farada marka salaadaha faradka adkaartooda weeye kuwan وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أنa فقراء المهاaجiريiن أtوا رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم فqradii مهاaجiriinta ahlu sufihii iyobaa u yimid rasuulka all صل ly sلم faqaaluu waxay yidhaheen ذahaba أhlu الدثuuri bالدaraجaaت العuلى والنaciim الmuqiim way la tageen dadkii maalqabeenka ahaa darajooyinkii sarsare iyo nicmadii daa'imka ahayd yusalluuna kamaa nusalli wayasuumuuna kamaa nasuum walahum fadlun min amwaal waxay leeyihiin waxyaalo ah oo baahidooda ka dheeraadaho maal ah yaxujuuna ay ka xajiyeen wayactamiruuna wayujaahiduuna wayatasaddaquun anaguse marka taasaanaan heli karaynin weeyaan qaala markaasu wuxuu yidhi alaa ucallimukum shay-an miyaanan idin baraynin wax oo tudrikuuna bihi man sabaqakum aad ku gaadhaysaan qofkii idinka horreeyey watasbiquuna bihi man bacdakum aad ku dhaafaysaan kaga badinaysaan dadka idinka dambeeyana walaa yakuunu axadun afdala minkum qofna aanu ahaanayn ku idinka fadli badan ilaa man sanaca mila maa sanactum ilaa qof qofyaala sidan aad yeeshaan mooyaane qaaluu markaasu oo kiisana kale aad yeesheen oo kale yeela oo maalkiina idinla dheer marka isagoo idinka fadli badanaya weeyaan qaaluu markaasuu idhin balaa yaa rasuula allah haa yaa rasuul allahi noo sheeg qaala tusabixuuna wataxmaduuna watukabiruuna dubura kuli salaaة hamsa waalaaiin eh, alaaan waalaaiin saddex iyo soddon goor ayaad salaadii walbaba gadaasheeda dhehaysaan ee maktuuba ah qaala abu saalix abu saalix asamaan wasmuhu dhakwaan weeyaane axdii araawi can abi hurayrata radi allahu canhu kana abu hurayre xadiidka ka warinaya baa wuxuu yidhi lamaa su can kayfiyati dikrihinna abu saalix baa la weydiiyey see loo dhahayaa kuwan kada ayuu yidhi yaa la yidhi qaala markaasuu yidhi yaquulu wuxuu dhahayaa subxaana allahi walxamdu lilaahi wallahu akbar wuu dhahayaa xataa yakuuna minhunna kullihinna alaaan wa alaaثiin muttafaqun calayhi sidaasuu dhahayaa adaa abu saalix uu leeyahay raximahu اllah laba siyoodba waa ku suurowdo hidaayo inuu leeyahay mid walbaba gaarkeeda ugu celcelinaya ilaa saddex iyo soddon uu ka gaadho iyo inuu leeyahay waa isku darayaayo ilaa saddex soddon uu iyagoo sidaa isugu jira uu ka yidhaaho subxaana allah alxamdu lilah wallahu akbar subxaana allah alxamdu lilah wallahu akbar uu saddex iyo soddon ka yidhaaho ama subxaana allah subxana allah subxana allah saddex iyo soddon ka yidhaaho alxamdu lilah alxamdu lilah saddex iyo soddon allahu akbar oo sidoo kalea intaba waa ku suuroobaysaa wazaada muslimu fii riwaayatihi xadiidku waa muttafaq calayh muslimna wuxuu ku daray farajaca fuqaraa'u lmuhaajiriin ilaa rasuli lah sal l slm waxay ku noqdeen fuqaradii muhaajiriintu rasuulka alla sala allahu alay wali w faqaaluu waxay yidhaaheen samca ikhwaanuna ahlu اlamwaal bima facalnaa walaalaha yagii maalqabanka ahaa waxay maqleen walaalaha ay leeyihiin walfiri marka waa marka xasad kama ay ahaa walaalahay leeyihiin cadow kama dhiganayaan waxay maqleen walaalaha yagii maalqabanka ahaa wixii aan samaynay oo fafacaluu milahu isagoo kale ay sameeyeen faqaala rasuulu lahi sala allahu alيyه waali wslam dalika fadl اllahi yu'tiihi man yasha kaasuu waa deeqdii alle oo qofkuu doono marka siiya rabti horena waa usii ishaaray rasuulka alla salى allahu alيyh wali wasalam adduhuuru jamcu dahrin bifatxi اdaali waiskaani haai muhallaثa wa huwa almaal اlkahiir wacanhu radi allahu canhu can rasuuli اllahi sal ly slm qaala man sabaxa allah qofka allow tasbiixsada dubura kuli salaatin salaad walbaba gadaasheeda duburtaasoo ibnu taymiyaha raximah اllahu tacaala aan marka dhoweed hadalkiisa sheegayna uu qabsaday oo wuxuu yidhi dubaru duburu اlxayawaan juz-un minhu marka sidaasna waxay noqonaysaa salaada duburteeda la sheegayo ee adkaartan la dhahayaa waa juz-i iyada ka mid ah weli intaan salaaddii laga bixina laakiin xadiidkii almuqira ibnu shucba iyo kii cabdullahi ibnu zubayr iyo yaa radinaya oo fasiraya inay yihiin bacda salaa wuxuu le marka qofkii salaad walbaba gadaasheeda yidhaaha alaaan wa alaaiin qofkii u tasbiixsada waxamid allaha allana ku xamdiya alaaan wa alaaiin وkabr allaha ثaلaaثan وaثaلaaثiin allana u takbiirsada ثaلaaثan وaثaلaaثiin وaqaala tamaama الmئة boqolka buuxintoodiina yidhaaha laa إilaaha ilا اllah waxdahu laa شhariika lah lahu اlmulk وlahu الxamd wahuwa عalى kuli شhaيin qadiir غufirad khaطaayaahu dunuubtiisii baa la dhaafaa wain kaanat mila zabd الbaحr haba ahaato badda aburkeeda oo kaleba ha ahaadee rawaahu muslim marka xadiidkan iyo xadiidkii hore labadan riwaaya way iswaafaqsan yihiinoo waxaa weeyaan ثaلaaثa وaثaلaaثiin ثaلaaثa وaثaلaaثiin midkiiba laga dhigaayo laakiin kan wuxuu la sii dheer yahay kolkii mxua saddex sagaal iyo sagaashan ay isku noqdaan boqolka kii lagu buuxin lahaa buu sheegay wa riwaayad kalena marka iyaguna waa jiraanoo qaar ay soo socdaanba وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رsuل الله صلى الله عليه وسلم قال معقباaت لا يخيب qائلهنa أو فاaعلهنa ayuu yihi معaqبaaت waxa weeyaan waa kuwa la cirbiya yani cibaadada kale la cirbiya oo salaadaha gadaashooda la yidhaaho laa yakhiibu aanu khasaarin qaa'iluhuna qofka yidhaahaayo mise wuxuu yihi faacilhuna qofka sameeya waa kuwa marka dubura kuli salaaةi maktuuba salaad kasta oo farad aba gadaasheeda ثaلaaثan وaثaلaaثiina taصbiixa وaثaلaaثan وaثaلaaثiina taxmiida وaarbacan وaثaلaaثiina takbiira rawahu muslim marka kana marka takbiirtii ka dhigay afar iyo afar iyo soddon ka dhigay oo marka boqolkii sidaasay ku buuxa isagoo tahliilshaba aan lala imaanin wa can sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu anna rasul lah sal ly slam kaana yatacawadu dubura asalawaati bihaa'ulaa'i alkalimaat ee horta intaynaan ka bixin kii hore waxaa jira xadiid cabdullahi bni camr bn alcaasna isagoo wuxuu dhahayaa toban toban in laga yidhaho toban toban in laga yidhaho ka insha allah xagga noomka yuu isagu inoogu iman doonaa xadiid kaloo shan iyo labaatan shan iyo labaatan inta laga yidhaaho laa ilaha illa allahu iyadana in lagu daro shan iyo labaatan laga yidhaho boqol sida ku buuxsamaanna isaguna waa u jiraa ya ha ko iyo toban ko iyo toban miyah hayo ha qaar kaloo intaas marka waxa weeyaan adkaartaas nooc kasta oo la qabsadaba fadligii waa lagu helayaa ducada khatimkeeda ahaa sacd bn abi waqaas radi allahu canhu ayaa wuxuu leeyahay ana rasul lah sal ly slm kaana yatacawadu dubuura asalawaati salaadaha gadaashooda wuxuu ku cawdubilaysan jiray bihaa'ulaa'i alkalimaati erayaalkan soo socda allahuma inii acuudu bika min aljubni wاlbkl allo waxaan kaa magangalay fulaynimo iyo iyo dhabcaalnimo waacuudu bika an uradda ilaa ardali اlcumur waxaan kaa magangalay in la ii celiyo cumriga ku ugu xun asaasaq in la celiyo oo carruurtii oo kale aan noqdo kaadid iyo waxay iska hagaajin karaynin kharaf waacuudu bika min fitnati اdunyaa adduunyada fitnadeeda iyo balaadeedan kaa magangelay waacuudu bika min fitnati اlqabr qabriga fitnadiisa iyo imtixaankiisa iyo baqdadiisa iyo cadaabkiisaan kaa magan galay rawahu الbخaarي وعn mعaadi radي الlahu canهu ana rasul ه sl sl أkhada biyadihi gacantuu qabtay faqaala ya mucaad mucaadow wallahi inii la uxibuk waan ku jeclahay allah ku dhaartay waan ku jeclahay ayaan badanaa ninkan mucaadi rasuulka alla sal ly slam uu jecel yahay ee weliba uu ugu dhaaranayo inuu jecel yahay faqaala markaasu haddana wuxuu yidhi mucaad marka uma jawaabin nebiga sala allahu alayh waali wasalam waxaanse soo marray laba xadiid hadda ka hor baan soo marray oo wixii uu dhahayo qofka muxuu ahaayey uu qof u sheego inuu jecel yaho dar alle u jecel yahay oo midna uu ahaa axabaka allahu aladii axbabtanii lah midna uu mucaadkan kadakiisa uu ahaayo uu yidhi abshir fainii samictu rasuula lah sal ly slam yaquulu kada o kada aydan markaasu haddana wuxuu yidhi uu yaa mucaad laa tadacanna fii duburi kuli salaa salaad walbaba aakhirkeeda inaad dhahdo ee inaad dhahdo allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik inaad saa dhahdo alla igu caawi dikrigaaga iyo shukrigaaga iyo cibaadadaada wanaaggeeda rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waa sida uu sheegay xadiidku صaxiix wey صaxaxahu alalbani fi صaxiix اjaamiع الصaغيir wa sharxi الطaxaawiya xadiidka hore inoo soo hormaray saddex boqol sideetan iyo afar وعn abi هurayraةa radي الlahu عanهu ana rasuul اlah صل ل slm qaal إida تashahada axadukum midkiin markuu tixiyaadsado falyastacid biاllahi min arbac afar allaha ka magan galo yaquul wuxuu dhahayaa allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannam alla waxaan kaa magan cadaabka jahannam wa min cadaabi alqabr qabriga cadaabkiisa wa min fitnati almaxya waalmamaat nolosha iyo geerida fitnadooda wa min shari fitnati almasiixi addajaal ilowgii beenaalaha fitnadiisa sharkeedan kaa magan gelaya muslim afartaas ha ka cawdu bilayso marka waa amar rasuulka alla sala allau alay wasalam uu amray marka aimada qaarkood waajib bay ka dhigaan kan uu amray nebigu alle sala allahu alayh waali wasalam wacan caliyi radi allahu canhu qaala kaana rasul lah sal ly slm idaa qaama ila asalaa salaada markuu u kaco yakuunu waxaa ahaan jira min aakhiri ma yaquulu bayna atashahudi waasalaam watasliim ataxiyaadka iyo salaamo naqsiga dhexdooda waxaan jiro salaaddiisa ugu dambayn jirtay inta salaamta un ka horaysa inuu sidantada soo socdo yidhaaho xadiidkan cali radi allahu canhu waa xadiid ugu dheer axaadiida adkaarta salaada ka hadasha oo ducaaء اliftitaaxa ilaa salaama naqsiga yuu rukni walbaba wuxuu dhahay jiray uu soo sheegay marka hadda طaraf xadiidkii ka mida tii laga soo bilaabay wajahtu wajhi liladii fatara الsamaawaat laga soo bilaabo ilaa kan kada soo socda hadda la yidhaaho uu kolkaana saasuu dhihi jiray kolkaana saasuu dhihi jiray u dhahay marka wuxuu dhihi jiray allahuma allahuma اغfir lii ma qadamtu wama أhartu allow ii dhaaf wixii aan horraysiisay iyo waxaan dambaysiistayba wamaa asrartu waxaan qarsaday iyo wamaa aclantu waxaan muujisayba wamaa asraftu waxaan ku xadgudbay wamaa anta aclamu bihi minii waxaad iga og tahay anta almuqadimu adaaka wax horumariya ah wa anta almu'ahiru adaaka wax dib u dhiga ah laa ilaaha illaa anta kula caabudaa ma jir adiga mooyaane taasa ugu dambayn jirtay wuxuu salaamta horteed yidhaaho و عن cائشhaةa رضي الله عنها qالت kاna النبي صلى اه عليه yukiru an yaquula fii rukuucihi wasujuudihi buu wuxuu badin jiray in ku dhaho subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma اغfir lii sidaa inuu yidhaahbu sujuudiya rukuucda wuu ku badin jiray iyo majaalistaba taasna marka waxaanu soo marray markii aakhir cumrigiisa inay ahayd kolkaas oo kolkii la weydiiyeyna uu sheegay calaamad baa alla subxaanahu wa tacaala ummaddayda iga siiyey oo amray kolkaan calaamadda arko inaan erayadan tala dhaho aan badiyo calaamadiina waan arkay weeyaan ida jaءa nasr اllah alfatح وعنها رضي الله عنها كان رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم أن رsuل اه صل كاna يقول في ركوعه وسجوuده سبوح قدوس رب الملائكة والروح saasuu dhihi jiray سبوح قدوس رب الملائكة والروح buu dhihi jiray marka سبوح rukuucda iyo sujuudda labadaba weeyaan yani subuuxun quduusun saasuu dhihi jiray macnana wuxuu leeyahay rukuucii wa sujuudii liman huwa almubaaligu fi الnaزahati wالطahaara marka waa subuux iyo quduus labadaba isku mid weeyaan waa midka ceeb laawaha a weeyaan rabu اlmalaa'ikati wالruux ruuxdaasuna marka maxay tahay ruuxdu waa jibriil waa la yidhaahaa naزlahu ruuxu اlqudusi ba alle waa ka yidhi subxaanaه wa tacala qur'aanka buu ku sheegay inuu ruux yahay nooc malaa'igta ka midana qaar waa ku sheegaan rawaahu muslim wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasul lah sal slm qaal faama arukuucu facadimuu fiihi rabba rukuucda rabbi ku weyneeye oo subxaana rabbi alcadiimi dhaha wa ama asujuudu faijtahiduu fi ducaa sujuuddase ku dadaala ducada oo ku ducaysta faqaminun an yustajaaba lakum wuxuu ku owlaysan yahi oo ku habboon yahay in laydin maxaa laydinka aqbale kanu wuxuu ahaa xadiidkan kadu sabab buu lahaa sababkiisu wuxuu ahaa inuu u sheegay in laga reebay inuu rukuucdiiyo sujuudda qur'aanka inuu ku aqriyo oo awalkiisu wuxuu ahaa alaa wa inii nuhiitu an aqra'a alqur'aana raakican aw saajida war hooyaani waa layga reebay inaan qur'aanka aqriyo anoo rukuucsan ama sujuudsan ama sujuud marka ama rukuuc faacdimuu fiihi rabb ama sujuud faijtahiduu fiihi min adducaa saasuu yidhi marka oo shay waliba marka dikrigiisa buu leeyahay rukni walbaba dikri buu leeyahay rukuucdu iyo sujuuddu marka waxay leeyihiin adkaar u gaaray leeyihiin oo qur'aan akriska marka sidaa daraaddeed baa looga rebo waa mamnuuc qur'aanka in lagu akriyo sujuudda iyo sujuud iyo rukuucda in lagu akriyo وعن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuل الله صل سلم قال أقرب ma ykun العبد min ربه وهuوa sاaجد فأكثر الدعاء adoon si uu ahaado tuu rabbi ugu dhowaasha badan yahayo waa kolka uu sujuudsan yahay ee ducada badiya marka tanuna xadiidkii hore qطcadiisii dambe ayay la mid tahay oo in ducada lagu badiyo sujuudda lagu badiyo ah rawaahu msلم وعنه رضي الله عنه waxaana xadiidkaasuna wuxuu ku imaan doonaa ألف وأربعمية ثمانية وتسعين buu ku imaan doonaa mar kale وعنه رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم كاna يقول في سجوuده اللهمa اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره رواه مسلم allow dembigayga ii dhaaf dhammaanti diqahu kiisa dhumucda yar ee dhuuban yani yar iyo wa jillahu kiisa weynba wa أwalahu وآakhirahu kiisii hore iyo kiisa dambaba wacalaaniyatahu wa sirah kiisa daahirkiih iyo kiisa qarsoonba saasuu dhihi jiray rawahu muslim wa can caaishata radia allahu canha qaalat iftaqadtu nabiya sala allahu alay wasalam nebiga ayaan waayey daata leylatin habeen ruushaan ka waayey fataxasastu waan taataabtay oo gurigoon iftiin ma aanu lahayn kolkaan marka waxay ka baqday inuu masayr baa waxoogaa qabtay oo inuu haweenka kala aaday markaasay taataabatay fa huwa raakicun aw saajid waxaan la kulmay isagoo rukuucsan ama sujuudsan yaquul oo leh subxaanaka subxaanaka wabixamdika laa ilaaha illaa anta sidaa leh wa fii riwaayatin fa biyadii gacantaydaa ku dhacday calaa batni qadamayhi calaacalaha lugihiisa ayay ku dhacday xadiidkan kaduna wuxuu ka mid yahay xadiidka loo soo deliishado taabashada haweenka iyo raggu ay istaabtaan ee taabashada caadigi ihi gaar ahaan muxuu ahaye ninkiiyo naagtiisa ah inayna salaada jebinayn rasuulka sal ly sl isagoo salaadii ku jira ayay taabatay caaisha radia allahu canha isaguna isagoo salaada ku jira waa taaban jira lugtu ku toosin jiray kolka iyadoo dhinac jiifta wa huwa fi lmasjidi isna masjidka uu ku jiro wahumaa mansuubataani labadiisa lugoodna ay taagan yihiinoo kor u qotomaan oo weliba cidhbuhna isku dhegsan yihiin cidhbuhna isku dhegsan yihiin wa huwa yaquul isna uu leeyahay ah, wuxuu leehay allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatik وبمعاaفاaتika min cقوبaتik فأعuudu bika mink laa أxصيi ثناءa عalayka أnta kama أثنayta عalى نفسika rawaه mسلم اللهuma iنii acuudu بiriضاaka allow raalli ahaanshaadaan magan gelayaayo min sakhaطika caradaadan ka magan gelaya waa laba صifo alle uu leeyahy subxaanaه وataعaalى oo midna la magan gelayo midna laga cararaayo وبمعاaفاaتika min cقوبatik cafiskaagaan magan gelayaa ciqaabtaada ka magan gelayaa وأcuudu bika adaan ku magan gelaya minka adaan kaa magan gelayaa laa uxsii hana'an calayk ma koobi karo ammaan aan ku ammaano anta kamaa afnayta calaa nafsik adu sidaad naftaada ku ammaantaad tahay adaa is yaqaana alla subxaanahu watacala sifaadkaaga adaa yaqaana rawahu muslim kolka haddii nebigu sala alla alay slm uu leeyahay ammaantaada ma koobi karo qof kale oo marka alla ammaantiisa koobi kara miyaa jira alla marka sida isaga isyaqaana sida isku sheego weeya rasuulkiisa isaguna yaqaana inta isaga ka soo hadhay oo siduu isaguna ku sheego weeyaano alle subxaana wa tacaala sifaadkiisaa lagu yaqaanaa sifaadkiisaana waa sida ay sheegaan allihii rasuulkiisu ay sheegaan weeyaan xadiidkan kadana waxaa la macno ahoo aynu soo maray halkan uu leeyahay acuudu bika minka waxaa kala mid ah xadiid hadda ka hor aan soo maray oo dhahayay laa malja walaa manja minka ilaa ilayk laa malja minka laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayk xadiidkii albara ibni caazib radia allahu canhuma ee ku saabsanaa dikriga hurdada iyo aadaabtiisa وعn سعد بن أbي وقاص رضي الله عنه qال kuna عinda رasuل الله صل ل sلم rsulka alle aan la joognay faqاala markaasuu ui yعjiز أxadكم رحimه الله تعالى وعن سعد بن أbي وقاص رضي الله عنه qاaل kuna cinda rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam faqaala yacjizu axadukum midkiin miyuu ka cajizaya oo ka riwaayaya an yagsiba fii kulli yawmin alfa xasana inuu maalin walbaba kasbado kun xasanadood fasa'alahu saa'ilun min julasaa'ihi qof oo raggii la fadhiya ka mida baa su'aalay kayfa yagsibu alfa xasana siduu u kasbaayaa kun xasanadood qaala markaasu wuxuu yihi yusabixu mi'ata tasbiixa boqol tasbiixood buu tasbiixsanayaa wayuktabu lahu alfu xasana kun xasana loo qorayaa aw yuxadu canhu alfu khaiira mise waxaa laga ridayaa kun dembi baa laga ridayaa muslim rawaahu muslim marka sida ay ku noqonaysaa kun xasana ku noqonaysana waa muxuu ahaayey tadciifkii weeyaan boqol loogu dhufanayey riwaayadana marka saasay leedahay ow bay leedahay qaala alxumaydi kadaa huwa fii kitaabi muslim sidaasuu xadiidkan ugu soo arooray kitaabu muslim aw aw yuxadu ugu soo arooray qaala albarqani abubakr barqanina wuxuu yihi rawaahu shucbatu wa abu cawaana wa yaxya alqaطaan can muusa aladii rawaahu muslimu min jihatihi faqaaluu wayuxadu biqayri alifin waxay ka dhigeen wow bay ka dhigeen oo marka iyagu ruwaadaasuna waxay ku wariyeen inuu inuu yahay labadaba la isugu darayo kun xasanana loo qorayo kun sayi-ana laga ridaayo riwaayada muslimse iyadu waxay sheegtay inuu aw bay sheegtay ama kana loo samaynaya ama kana loo samaynaya saasuu marka yani wuxuu ku wadaa inuu rajaxo riwaayada غayr muslim inuu rajaxo oo riwaadantada uu ka dhigo shaadida uu ka dhigo laakiin muslim naftiisa sidaa uu ka wariyay owda ah waa mutaabiciin buu leeyahay oo ibnu numayr iyo yaclى ibnu cubayd yaa iyaguna waxay wariyeen owba iyaguna ku wariyeen oo awdaasna marka waxaa ka wariyey iyagana axmed riwaayada axmed baa iyagana sidaa ku warisay tirmidina isaguna wuxuu ku wariyey wowduu ku wariyey tirmidi iyo maxaaye iyo iyo nasaa-i labaduba waxay ku wariyeen iyaguna wow bay ku wariyeen marka macnuhu waxaa weeyaan riwaayo waliba waxay leedahay wax rajaxaa bay leedahay ow mid dhahaysa iyo mid waa dhahaysa labadaba mid walba waa jiraa marka riwaayadaas muslim ee wowda awda dhigaysaana iyaduna keligeed meel ma taagna laakiin kuwa kale kolley ka fara badan وعn أbي dr رضي الله عنه أن رsuuل الlه صلى الله عليه ولي وسلم qاaل يصبح عlى كuلi سuلاma min أحadiكم صدقة waxaa ku waabarisanaya xubin kastoo xubnaha midkii ka midaba sadaqad baa ku waabarisanaysa maalin kastaba fa kullu tasbiixatin sadaqa subxaana allahi kastaaba waa sadaqa wa kullu taxmiidatin sadaqa wa kullu tahliilatin sadaqa wa kullu takbiiratin sadaqa wa amrun bilmacruufi sadaqa wa cani lmunkari sadaqa wayajzuu min dalika intaasoo dhanna waxaa ka gudaysaa ragcataani yarkacuhumaa min adduxaa rawaahu muslim waana soo marray xadiidka kada laba goor baan soo marray oo alf wa mia wa arbaciin wa mia wa tobanta cashar labadaasba waa ku soo marray وعn أم المؤمiنiina جuwayriyةa bint الxاariث رadي الله عanهa أن النبya slى الlه عليه وaلي وسلم kharaجa min cindiha bukratan aroor buu agteeda ka baxay guriga uu ka baxay xiina صلى صبxa markuu subaxa tukaday wahiya jaalisat wahiya fii masjidiha iyaduna meeshii ay ku tukatay ay joogtay fadhido uma rajca waa soo noqday bacdamaa adxa intuu barqaystay dabadeed barqa dambe soo noqday wahiya jaalisatun iyana meesha ay fadhida radia allahu canha faqaala markaasu wuxu uhi maa zilti cala alxaali alatii faaraqtuki faaraqtuki calayha miyaadan ka zuulin xaaladii aan kaagaga tegay qaalat nacam bay tiri yani maadan ka zuulin faqaala markaasu wuxuu yidhi annabiyu sala اllau alay slam laqad qultu bacdaki arbaca kalimaatin alaaa maraat intaan kaa tegay dabadeed afar kelimaa saddex goor ku hadlay low wusinad haddii loo miisaani lahaa bimaa qulti mundulyoom maanta oo dhan wixii aad dhahaysay la wasanadu loo miisaanmi lahayd xayu subxaana allahi wa bixamdihi cadada khalqihi waridaaa nafsihi wa zinaata carshihi wa midaada kalimaatihi taasaan saddex goor ku celiya afartaa subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waa mid waridaa nafsihina waa mid kale zinata cashi oo mid saddexaad waa midaada kalimaatihina mid kale way rawaahu muslim saddex afartaa kelimadoodun baan saddex goor ku celiyey oo wixii maantoo dhan aada aqrinaysay haddii loo miisaami lahaa u miisaami lahayd taasuna marka waxayna tusinaysaa erayada nebiga sala allahu alayhi waaalih wasalam xulka ahaa inay ka qiimo badan yihiin waxa dadka kale uu ku ducaysto ee uu ku dikriyo wa fii riwaayati lahu subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi ridaa nafsihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi midaada kalimaatihi oo mid walbaa keedib ku la celiyey wa fii riwaaya marka riwaaya labadaa riwaayadaba muslim baale wa fii riwaayati tirmidi tirmidi riwaayadiisuna waxay ahayd alaa ucallimuki kalimaatin taquuliinahaa miyaana ku tusinaynin erayo oo aad dhahdo subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi cadada khalqihi oo taa saddex goor uu sidaa uga celiyo subxaana allahi ridaa nafsihi subxaana allahi ridaa nafsihi subxaana allahi ridaa nafsihi oo iyadana saddexa subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi zinata carshihi oo mid walba saddexdaasaa isu raaciyo subxaana الله midaada kalimaati subxaana allahi midaada kalimaati subxaana allahi midaada kalimaati afartii kelimo oo mid walbaba saddexdoodii isugu taxay marka saddexdaa kayfiyadood ee waalidadaa midkii la doono ayaa la dhihi karaa midkii la doono waa loogu wardiisan karaa subxaana allahi ah, ah. subxaana allahi cadada khalqihi سبحaan الlahi وبxamdihi عadada خلqih وriضاءa nfsih وزinaة carshih وmidاada kalimaatih oo saddex goor lagu celiyo bas iyo isagoo la yidhaaha subxaana الlahi عadada خلqihi subxaana الlahi riضاءa nfsihi subxaana الlahi zinaة carshih subxana الlah midاada kalimaatih iyo middan saddexaad oo iyada kuwa kale ka wada badan oo la dhahayo ah, subxaana الlahi subxaan allahi cadada khalqi subxaan allah cadada khalqi saa lagu celiyo subxaan allah ridaa nafsihina afarteed mid walba afarteeda gooro la ah, isu raacinayo oo subxaan allah iyo alxamdu lilaahi iyo muxuu ahaaye mid walbaba xamdida kuma jirto subxaan allahi oo afarteedii subxaan allah cadada khalqi subxan allah cadada khalqi afar israaciya subxaan allah ridaa nafsihi afar subxaan midaada kelimaad mid walbaba nasaa afarteeda la isu raaciyo saddexdaa kayfiyood midii la doonaba waa loo samayn karaa xadiidkan marka riwaayadaas tirmidi nafteedu saxiixo weeyaan oo waxaa kala wariyey nasaa-i iyo ibnu xibbaan baa wariyey oo صaxaxahaa الsheikh اlalbani fi صaxiix jaamiع الصغيr وعn abi muسى الأشcري radي الله عanه عن النبي slى الlه عليه وسلم qaal مثل اladي ydkr رbه wاladي laa ydkره مثل الxي والmayit rawaه الbخaarي qofka rabbigii u cibaadaystay ee dikriga alla badiya kaan dikriga aan dikriga alla aan aqoonin ee qaafilku waxay la kala mid yihiin qof nool iyo qof dhintay rawaه الbخaarي wa rawaahu muslim faqaal isagu wuxuu yihi مثل الbyt اladي yudkar اllah فيh wاlbyt اladي laa yudkar اllah فيh مثل الxayi والmayit guriga naftiisu ka dhigay marka guriga qofkuu ku jira guriga lagu cibaadaysanaya dikriga alla lagu badiy iyo guriga aan lagu cibaadaysanaynin ee dadkiisu qaafilinayay in waxay la kala mid yihiin qof dhintay iyo qof layda qof dhinta kabiisaa dhaabaafay soomana daydaahayn marka qof muxuu ahay dhintay iyo qof nool inta ay kala nafci badan yihiin waa la fahmi kara marka saasay u kala fiican yahay qofka daakirka iyo qofka qaafilka ama guriga muxuu ahay xali dikriga iyo guriga maxalulgafl ah وعn أbي هريرةa رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم qاal yqul الlه taعaalى alla wuxuu dhahaa أna cinda dikri cabdii bi anugu waxaan joogaa addoonkaygu meesha uga filanayo iga filanayaanu ahay وأna macahu إida dakaranii aniguna waan la jiraa markuu xusaayo fain dakaranii fii nafsii hadduu naftiisa un igu xuso oo dad una maqashino dad dhexdaan igu xusin dakartuhu fii nafsii wain dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhum jamaacadoodkiisa ka khayr badan baan ku xusayo muttafaqun calayh badanaa qof la moodayo inuu nool yahay oo nafci uu leeyahay oo faa'iido uu leeyahay oo la ammaanayo oo bakti oo kale ahoo wax faa'iido iyo qiimaha alla agtiisa aan ku lahayn subxaanahu wa tacaala waxaanan xusuusanahay xadiidkii xudayfa sidaan ku soo marray oo nebigu salى اllahu alayh wali wasalam uu u inkirayay dadka inay ammaanayaan nin oo leeyihiin ninkaasu fiicana fadhiidsana nashaad badana caqli badana ladirsana oo qalbigiisana wax iimaaniya una ku jiro aleykum sala iimaanka iyo camalka saalixa ah iyo alla subxaanahu wa dadka uu ku qiimeeya rawaxu muslim waxaan jeeda mutafaqu عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه slam سبق المفردون waa badiyeen kuwii alaabta alaabta yaraaday kuwa waxba ku rarayn ee cadaysimaha ahaa baa badiyey qofkaan alaab wadanin ee keligiisa ee مجرد ah kaasaa mufarid layda iyo neefka cadaysimaha wax ku rarayn iyo qaaluu markaasu yihi wama almufariduuna yaa rasuula allah mufaridiintaasu maxay yihiin mufaridiinta aad sheegaysaayo maxay yihiin bay yidhaaheen yaa rasuula allah qaala markaasuu yihi adaakiruuna allaha kaiira wadaakiraat waa kuwa dikriga alla badiya dikriga alla alla xusiiyo iyo raggii iyo kuwa haweenkaa weeyaan ruwiya المفردون بتشديد الراء وتخفيفها مفردون labadaba waa la والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد sida mشهوurka ay wariyaan waxa way yidhaahaan ay wariyaan waa in la وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله rawaahu التirmidي وqاla xadيiث xasn waana sidaa u yihi xadiidku xasan weeye xasnhu fi صحيح الجaamiع الصغير dikri waxaa ugu fadli badan laa إlaha ilا الlah وعn cabdاللahi بن bصr رضي الله عنه أna رaجuلا qاla ya rasuul الlah ina شhرائع الإسلام qad kahurat عlaya faأخbirnii bشhayءin أتشhaبث bه islaamnimada sharaa'icdeeda yani axkaamteedii iyo dikriyaalkeedii iyo way igu fara badantaye wax aan qabsado ii sheeg shay keliya on qabsadan ku dhagay iga sheeg way u kala baahday qaala markaasuu yihi laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illah carabkaagu waa inuun ka zuulin mid dikriga alle ku qoyan dikri alle oon carabka ku hay kaa doonta marka adu ka dhigo kaasaa wax walbaba marka ku jamcinaya hal shay oo keliya haddaad rabto ood qabsato oo sharaac islaam oo dhan soo kooba dikriga alla waa inaad bariso dikriga allana adu noocaa doonaysa ka dhigo carabka oona isku qabanin oo qafle iyo bilaash iyo sheeko bilaash iyo waxaasuun ay isku shuqulin rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan xadiidkuna صaxiix weeyaan صaxaxow fii صaxiix الjaamiع الصaغيir wاlkalimi الطayib an jaabiri radي allahu canhu an الnabiy sal l qaal man qaala subxaana allahi wabixamdihi gurisat lahu naklatn fi ljanna qofkii subxaana allahi wabixamdihi hal mar yidhaaha geed timiraa jannada loogu tallaalaa geed timiraa jannada loogu tallaalaa halkii marbaba marka maalintii hadduu kun goor yidhaho hadduu goor yidhaaho dhulka jannadu ma soo celiliya oo waa ballaaran tahay oo in waliba wuxuu doonaa hadduu ku tallaasho haddana ziyaada unbaa ka soo hadhay yuuna isku yaraynin marka qofna isagoo halka iska fadhiyo oo iska nasan oo subxaan allahi wabxamdi hal mar kale yidhaha ageen jannaa loo tallaalay rawaahu abu daawuuda wa qaala xadiiثun xasan waana xadiidku saxiix weeyaan saxaahu fii saxiix jaamic sabiir waxaana soo maray subxaana allahi wabixamdihi qofkii boqol gool yidhaaha maalintii in dembigoos oo dhan la dhaafayo walow haddee xunbadan baddo oo kale dembigiisuu la mid yahay inkastaba ha badnaadee in loo dhaafayo marka dembi dhaaf iyo beer jannaad oo loo tallaalo bustaan jannaad loogu tallaalo yuu qofkii ku helayaa وعن بن مسعوuد رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم لqيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسريa bي إبراهيم baan la kulmay habeenkii la guuriyey faqaala markaasuu uhi yaa muxamed aqri ummataka mini salaam ummadaada iga gaarsii salaam iga gaarsii waakbirhum uga waran ana aljannata طayibatu turba jannadu inay ciid fiican tahay halbatu lmaa ay biyo macaan tahay wa annahaa qiicaan inay tahay dhul bannaan ah waasic ahoo siman ay tahay oo buuro iyo godad iyo dhagxan iyo aan lahayn geedo qaadi aan loo baahanaynin wa ana diraasahaa tallaalkeeduna subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illa allah wallahu akbar inuu sidaa yahay tallaalkeeduna rawaahu tirmidi wa qaala xadiidan xasan xasan weeyaan oo sidaa uu sheegay xasanahu fi صaxiixi jaamic الصغيir وعn abi الdardaaءi radي allahu canhu qaala qaala rasuul اlah salى اllahu عalيه wali wslam alaa unabi'ukum bkhayri acmaalikum waأskaaha cinda malikikum yaanan idinka warramaynin camaladiinna ka u kheyr badan ee idinku siyaadanayo daahirtaan badan rabbigiin agtiisa wa arfacihaa fii darajaatikum darajooyinkiinana u sarraysiin badan wa khayrin lakum mid idinka fiican min infaaqi dahabi walfida dahabi iyo fida bixintood wa khayrin lakum idinkana fiican min an talqow caduwakum inaad cadowiinna la kulantaan oo fatadribuu acnaaqahum qoortooda aad goysaan oo madax ka jartaan wayadribuu acnaaqakum iyaguna idin dilaan oo madaxa idinka jaraan qaaluu balaa haabay yidhaaheen qaal markaasu wuxuu yihi alaykum salaam dikru اllahi tacaala waa dikriga allah صaxiix xadiidkuna صaxiix weeyaan oo waxaa wariyey tirmidi baa wariyey waqaala iyo mxuu ahay alxaakim waqaala xaakim abu cabdillahi isnaaduhu صaxiix waana sidaa uu sheegay xaakimu naysabur uu sheegay oo xadiidku saxiix weeya saxaxahu fii takriij maa takriij targiib iyo saxiix aljaamic اsagiir buu labadaba ku sax sheekh alalbani iyo saxiix sunani tirmidio marka sidee buu uga fadli badnaanayaa dikriga alla jihaadka e, waa kaan soo maray inuu rasuulku alla salى الlahu عalيه wali wslam uu yidhi ma jiro wax jihaadka u dhigmaayo ma jiro ilaa xaalad aan la karaynin oo soo tilmaamay mooyaane waxa weeyaan sida uu uga fadli badnaanayaayo waxa weeyaan dikri dikriga alle iyo iyo jihaad oo biduuni dikri dikri illaahi ah labadaa marka la isu fiiriyo kolkaas waxa weeyaan waxaa ka fadli badan dikrigo mujarad can ijihaad yahay iyo jihaadka mujarad can dikri اllahi labada haddii la iska rab dhigo dikriga alla fadli badan wacan sacd bn abi waqaasin radi allahu canhu annahu dakala maca rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalam nebiga sala allahu alay wasalam jirkiisu u galay calaa mra'atin haweeney oo beyna yadayhaa nawan horteeda ay lafa timireed yaalaan aw xasan mise dhagxan tusabbixu bihi ay ku tasbiixsanayso oo dhan u gurayso baddan u gurayso oo tusbaxoo kale ay ka dhiganayso haweenaydaasuna marka waxay ahayd juwayriya ahayd mise safiya ahayd faqaala markaasu wuxuu yidhi uqbiruki bimaa huwa aysaru calayki min haada aw afdalku waxaan kaaga waramayaa midkan kada kaaga khayr badan buu kaaga hawl yar mise mid kaaga fadli badan buu faqaala markaasuu yihi subxaana allahi cadada maa khalaqa fi الsamaa وsubxaana allahi cadada ma khalaqa fi اlأrض وsubxaana allahi cadada ma bayna dalik وsubxaana allahi cadada ma huwa khaliq والlahu akbar mil dalika alla akbarna intoo kale والحamdu للh mثl ذلك الحamdu للhina intoo kale وlaa إlaha ilا الlah mثl ذلك walaa xawla walaa quwata ila billah mثlu dalik rawahu التirmidiي وqala xadiiث xasan sidaasuu dhahay imaamu التirmidi radي allahu taعaalى canhu xadiidku xasan weeye yidhi xadiidkuna xasan meaha waa daciif oo sababtu ku daciifayna waxaa weeyaan sacd ibn abi waqaas radia allahu canhu waxaa xadiidka kale ka warisay gabadhiisa oo caaisha la dhihi jiray caaisha binti sacdina waxaa ka wariyey nin la dhihi jiray ee khusayma khusaymahaasuna marka wuxuu ahaa nin majhuula buu ahaa nin majhuula xaalkiisa la aqoonin buu ahaa marka xadiidku sidaas daciif buu ku yahay wadaadka gadu wuxuu leeyahay xadiidkan maca dalika waxaa saxiix yeelay ibn xibbaan alxaafid ibn xajarna fii amaali ilktaar buu ku saxiix yeelay lakin alxaafid ibn xajar kolku iyo ibn xibbaan iyo markay saxiix yeelayeen asl xadiid bay ka wadaan oo xadiidkii sacd ah ibn abi waqaas ee hadda ka hor aan soo marray ee aanay ku jirin dikruna waa waxba ayna ku jirin kaasuu saxiix buu ahaa marka kaasay ka wadaan mooyaane xadiidkan kada oo sidan kada ahoo maca ah maxaa alaabta ay ku tasbiixsanaysaa kanu daciif weeyaan laakiin aslulxadiid oo inuu nebigu sala allau alay slam haweeney u soo galay oo muxuu ahay uu hadal u sheegay dikrigeedii wax ka fadli badan waa kii aan soo marray baahida juwayriya iyo sacd ibn abi waqaas radia allahu canhumaa labaduba ay warin jireen oo eh, eh, kaasu ah kan riwaayada sacdiga kale iyadamaba maba aynaan soo marin laakiin tii aan soo maray sacdina isaguna qisadaa si kaloo isna u wariyey oo tan dada aan ahayn oo aan ahayn dhagxantanay gurguraysa iyo tan dada aan ahayn marka labadaas riwaayadaba waa saxiix laakiin riwaayadanteeda ay ku jirto oo dhagxaantay ku tasbiixsanaysay ama lafatimareed bay ku tasbiixsanaysay oo dadka qaarkood ay u deliishadaan tusbaxa ku isticmaalkiisu inuu mashruucu yahay taasu marka xadiidkeedu daciif weeyaan laakiin tusbaxa ku ku tasbiixsigiisa aahaar min asaxaaba oo laga qaadanayo waa jiraan oo bacdu saxaaba ridwaan ullahi calayhim qaarkood waxay lahaayeen kiis yar oo eh, muxuu ahaa dhagxan iyo lafatimireed iyo waxyaala saas iyo loogu soo guro oo loo soo dhigo kufri salaada tukadaan majliskood iyagoo fadhiya oo loo dhiibo oo marka ay ku tasbiixsadaan qaarkood xag ka gunguntan bay lahaayeen laakiin rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam isagu wuxuu ahaa wuxuu ku tasbiixsan jiray farihiisa farihiisuu ku tasbiixsan jiray weliba gacanta midigta ah yuu ku tasbiixsan jiray sida uu xadiidka cabdullahi ibnu cmr bn اlcaas radi allahu canhuma uu sheegay marka kolley waxaa ka fadli badan in faraha lagu tasbiixsadaa in mxua tusbax iyo wax kale lagu tasbiixsado ka fadli badan waa ku nebigu salى اllahu alيyh waali wasalam haweenka gaar ahaan ugu tilmaamay uu yidhi farihna ku tasbiixsadaa waa la su-aali doonaaye waa laga hadlin doonaaye laakiin qofkii muxuu ahayey alaab kale tusbax iyo waxaas ku tasbiixsado iyaguna isaguna saxaabadaa kaga daydana laa ba'sa bihi in shaء allah وعn abi muسى رadي aلlه عanهu qala qala lii rasuul الlahi صلى اله عlay slm rasuulka allah wuxuu yidhi alaa adulka عalى knزi min kunuuزi الجannة miyaanan ku tusinaynin khasnad oo khasnadaha jannaad ka mida qultu balaa ya rasuul الlah qaala laa xawla walaa quwata ila billah wa laa xawla walaa quwata ila billah waa kanzi oo kunuusta jannada ka mida mutafaq عalayh باب dikri اllahi تعالى قائما waqaacida wamutajaca wamuxdita wajunuba waxaa'idan ila alqur'an falaa يحل lijunubin ولا xaa'id dikriga alla oo xaalad kastaba qofku isagoo taagan isagoo fadhiya isagoo socda isagoo jiifa isagoo weysala isagoo weyse qaba isagoo janaabo qaba iyadoo haweenay dhiiglaa dikriga alla had iyo goor si kastaba in loo badiyo ilaa wuxuu leeyahay qofka qur'aanka oo isagu aan u bannaanayn qofka janaabo qaba iyo haweenayda xaadada ah aan u banaanayn mooyaane ah, istidnaaha mas'aladan dada uu ka soo reebay oo uu leeyahay xaa'idada iyo uma banaana muxuu ahaye iyo qofka junubka ee uma banaana ah, xadiidkeeda isagu ma sheegayo daliilkeeda ma sheegayo laakiin in sha allah kitaabka kitaabkan ku xigi doona buluq lmaraam yaan daliilkiisa iyo wixii ku jira iyo aan ku gaari doona xadiidka arrintaa loo daliishaday iyo wax munaaqasheeda ee ku jirta qaala allahu tacaala ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi واkhtilaafi اleyli wالnahaari laaayaati liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wacalى junuubihim aayadda marka waynu soo marray waana soo mari doonaa in sha allah kolkii hurdada laga soo tooso dikriga la akristo inay ku jirto marka aayadduna waxay sheegaysaa dadka muxuu ahaaye wax macneedu wuxuu yahay samaawaadka iyo ardada abuurkooda iyo isbabeddelka habeenkii maalinta isbabedelayaan calaamooyin waaweyn in baa dadka caqliga leh ugu sugan dadka caqliga lehna waa kuwe ma aha kuwa shahaadaadka waaweyn haystee mufakiriinta la yidhaahee kubarada la yidhaahee soo saara muxuu ahay waxyaalahaas sanaacadta waxyaalahaas ka fakeray oo soo saaray maaha falasifada maaha waxaa weeyaan aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim waa kuwa rabbigooda u difriyaya ee xaalad kastaba iyagoo jiifa iyagoo taagan iyagoo fadhiya muxuu ahay dikriga alla badiya kuwaasaa kuwii caqliga badnaa leanna xaqiiqadii kownka ay garteen xaqiiqadii kownka kuwa gartay waa iyaga kownka kadu inuu khaaliq leeyahay khaaliqaas inuu ku tasarufo in khaaliqaas lagu aqoonsado kownka kada diraasadiisa kuwa gartay iyaga weeyaan saasay markaa ku noqdeen dadka kuwa caqligaas uga dhigay وعn caaئiشhaةa رadي الله عanهa qaalat kana rasuulu الlahi صلى اه عlay slم ydkr اllaha عlى kuli أحyaani rawahu mslim axyaani yani awqaafihi waqtiyaalkiisa oo dhan qafle iyo faraq ma aanu lahayn waqti kastaba dikra alla yuu badin jiray rasuulku salى الlaه عalيه alي وsلم rawahu mslim وعn iبn cabاasi radي الlahu canهuma عn النabiy slى الlه عlay slم qaal low أna أxadaكم إida أtى أhlah xadiidka soo socda isagu waxaa weeye waa dikru اljimaac dikru اljimaac weeyaan oo waa xirsixin ilmaha iyo naftiisaba qofku u xirsixiranayo waa arrintaas marka waxaa weeyaan siduu islaamku u daryeelaya ilmaha salaaxooda iyo in laga shaqeeyo tababarkooda iyo ababintooda iyo ugu dadaalaya weeyaan habeenka la filaayo inuu ilmuhu halool galo yaa looga bilaabayaa in shaydaanka looga xesaxiro markuu soo dhashana waa ka dhegta lagaga addeymooyo adaankaana markaa dee waa ku shaydaanku ka carare ee uu necab yahay marka shaydaanka in laga celiyo intuu yar yahay iyo intuu kolkuu calool gelayo kolkuu weynaadana quranaau suu iyo waxyaalahaas iyo adagdaradii iyo laga celiyo saasaa la rabaa oo khayrka lagu hogaamiyo oo وعn iبn cabاasi رadي الله عanهuma عn النبي صلى اه عليه وسلم qاal low أna أxadaكم إida أtىa أhlah yani araada an yأtiya أhlahu hadduu midkiin markuu u tegayo xaaskiisa qaala uu yidhaaho bsm الlahi allahuma janibna الشhayطaana وjanib الشhayطaana ma razqtana intaa keliya inu yidhaaho bism الlahi yani magac alla magac alla ku galmoonaya weeyaan allow shayطaan naga foge waxaadna siisana oo ubad ana shayطaanka ka foge intaasoo keliya un hadduu yidhaaho faqudiya baynahumaa oo dhexdooda la qadaro waladun ilmo alla subxaanaه wa tacaala uu ilmo siiyo habeenkaas lam yadurahu wax ma yeelo yani lam yadurhu shayطaan shayطaan weligii wax ma yeelo ilmaxiis xidhan buu ahaanayaayo waa muttafaq calayh dadku marka waxay yeelaan tallaal waxa la sameeyaan oo caafimaadka jismiga ah ilmaha ayay ku dadaalaan oo islaantu markay uur leedahay waa la tallaalaa dhowr goor baa la tallaalaa oo muxuu ahaayey iyada caafimaadkeeda iyo ilmaha caafimaadkiisaba la daryeelaa ilmuhu kolkuu dhasho waa la tallaala tallaal joogta ah oo cudurro kale kagadisan oo qaxe iyo dabayl iyo furuq iyo waxyaalaha laga taltallaalo ayaa loo sameeyaa ma xuma ma xuma taasoo in caafimaadka la ilaaliyo oo wixii dhibaato caafimaadka u keenaya laga hortago qofkay ku dhacdana laga daweeyo ma xuma wax wanaagsan weeyaan oo islaamku waa dar yeelayaa caafimaadka bani aadamka laakiin waxayna dadku aqoonin qofkii uu sharciga alla bartay ee ku dhaqmaaye mooyaane way shayطaanka laga tallaalo shayطaanba ma yaqaan shayطaan waxa la yidhaahda haddaan mxuaha waxyigu sheegin allihii abuuray aanu sheegin wax shayطaan la yidhaahba ma inaan garanin marka rabbigii shayطaankaa abuuray dhibaataduu inoo leeyahay yaqaana ee inooga warramay siduu inoogu dhaartay maxaa alle hortiisa inooga dhaartay markii aabbahan aadama abuuray kaasaa inoo sheegay oo dawadiisiina ina siiyey marka dawooyinkiisii iyo waxaa weeyaan waxyaale laga xidhan lahaa yaa ka mida ah inuu ilmaha kolka habeenkaasaa loogu xirsaday muttafaqun calayh باب maa yaquuluhu cinda nawmihi wa stiqaadihi waxa uu dhahayo qofku marka uu seexdo iyo seexana iyo markuu soo toosayo can xudayfata wabi darin radi allahu canhuma qaala kaana rasul lah sal l sl idaa awaa ilaa firaashi markuu guushiisa ku dheelmado qaala wuxuu dhihi jiray bismika allahuma axyaa waa muut magacaagaan allow ku noolahay oon ku dhimanayaa waida stayqada markuu soo toosana qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilahi aladii axyaana bacda maa amaatanaa waileyhi nushuur mahad waxaale allihii na nooleeyey intuuna dilay dabadeed oo xaggiisaana hadhow naloo soo bixin doonaa qiyaama isagaa nala horkeeni doona rawahu albukhaariy waxaanu ku iman doonaa alf arbacumiya amaaniya وhamsiin baabu fadli xilaqi dikr xalqadaha dikriga fadliga ay leeyihiin waاnadbi ilaa mulaazamatiha yeeridda la isugu yeehay in la laazimo oon la garab marin waannahyi can mufaaraqatiha ligayri cudrin iyo reebidda la iska reebay in laga tago oo laga tallaabsado meel kale laga aado ilaa cudurdaar qofku inuu ku yimaado mooyaane <clears throat> qaala allahu tacaala wصbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilgadaati wاlcashiy ku sabirsi naftaada oo ku celi kuwa rabbigooda caabuda aroor iyo galanba caabuda dhan jirkooda yadcuuna yuriiduuna wajhahu iyagoo wejigiisa raba